bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala اllah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala faslu wاladii yanqudu اlwuduءa sittaة ashyaa waladii kan yanqudu buriyo alwuduu'a weyse qaadka buriyo sittatu ashyaaa weeyaan lix shay maa kharaja min asabiilayni maa wixii kharaja baxay min asabiilayni labada jid ka soo baxay waannawmu hurdadii calaa gayri hay-ati almutamakkini midkii dabadiisa makaniyey dhulka makaniyey hay-adiisii habfadhigiisii keyrkiis ku hurday wa zawaalulcaqli caqliga zuulitaankiisa tegiddiisa bisukrin sakhraan uu ku tago ow maradin ama jiro wa lamsu rajuli ninkii taabashadiisii almar'ata uu taabto haween alajnabiyata ajnebi oo guur u qabto min gayri xaa'ilin teed la-aan wamasu farjil aadamiyi aadamiga farjigiisa taabashadiisa buriso bibaatini ilkafi lagu taabto calaa cashar caloosheeda wamasu xalqati duburihi dabadiisa meesha wareegsan ay wax ka soo baxayaan taabashadeeda weysadii burisa cala aljadiidi cala alqowli aljadiidi qowlka jadiidka imaamu shaafici markaan qabanno ayb halkan marka wuxuu ka hadlay weyse qaad markuu sheegay nawaaqid ulwuduu ayuu gelayaa waxyaabaha weysada buriyo wuxuu yidhi waladii yanqudu waxa burinaya alwuduu'a weyso sittatu ashyaaa lix shay way maa kharaja min asabiileyni labada jid wixii ka soo baxay waxaa labada jid ka soo baxaa marka saxarada iyo kaadida waxa laga caada yeeshay saxaradii iyo kaadidii iyo waxyaabahaas iyo riixdii wey saxarada iyo kaadidana de qur'aanka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay ow jaaa axadu minkum min alghaa'iti aw laamastum annisaaa falam tajiduu maan fatayamamuu saciidan tayibaa oo aayaddaa marka wuxuu tilmaamay meesha hoose marka laga yimaado saxaradii iyo kaadidii ayb meesha ile kuwaasaa loo tagaa ayb riixda ama yacni xadadkaas kalena xadiid abi hureyra sheegay oo ninkii markuu su-aalay abu hureyra xadiidkii markuu sheegay laa yaqbalu llaahu salaata axadikum ida axdata xataa yatawada yacnii ma ansaxayso qofkiin salaadiisa hadduu xadafo ilaa uu ka weysaysto markaasuu wuxuu yidhi xadaf maxaa la yidhaahdaa qaala fusaa'un aw duraatun ama wuxuu yidhi waa neef cod leh ama neef aan cod lahayn ayb riixdii iyadana waa taasaa wax labada jid ka soo baxo oo weysadii aan jebinin keliya waxay culammada shaaficiyada ka sheegaan manida oo manida waxay yidhahdaan iyada weyse ma jebiso ayb weysadii ma jebinaysa laakiinse waxay leeyihiin dabcan qubaysaa waajibay meeshay ka wataanna waxay tahay mar haddii xadadkii weynaaba uu laasimay kii hoosena kaasuu dimnisan yahay ou dhexgelayahay laakiin wax haddii mar uu qubaysanayo wax meesha marka oo wixii weyse loogu talagalay oo dhan uu ka maqan yahay oona isticmaali karin ama geli karin wax ay hadda weysadaasi kordhinaysaa ma lahan ayb maa kharaja min asabiilayni labada jid wixii ka soo baxay haddii labada jid ay xiran yihiinoo xudunta hoosteeda ay wax ka soo baxayaanna wixii hoos ka soo bixi lahaa weysada waa jebinayaan laftirkeeda wanawmu hurdo kan labaad hurdo calaa gayri hay'ati almutamakini kii makaniyey ismakaniyey almutamakini maqcadahu dabadiisa midkii makaniyey cala alardi dhulka makaniyey hurdadiisii oo kale hay-ada hay ad aan ahayn wanowmu hurdo calaa kayri hay-ati almutamakini midkii dabadiisii dhulka ku makaniyey oo ismakaniyey hay-adiisa keyrkeed hay-adaa wix aan ahayn yacnii meeshaan iyadana waxay ku dhisan tahay hurdadu ma sideeday weysada u jebisaa mase wax weyse jebiyey halis u tahay madina linaqdi miya maswaaba waaba naqdi iyada laftirkeeda wax jebiso weysada ee hurdada ayb marka culummada waxaad moodaa marka madhabka wuxuu ku socdaa hurdadu iyada weyse ma jebisee laakiin waxaa weeyaan madina wax weyse jebiye inay soo baxaana laga yaabaa qofkiina uunan is ogeyn macnuhu sidaas weeyaane iyada naaqid uma ahan iskeed haddii marka sidaa la yidhaahdo qofku haddii uu marka hay-ad aynan waxba uga soo baxaynin oo u fadhiyo u hurdo marka waa taasaa laga aamin yahay wax soo bixiddii baa laga aamin yahay weysadii marka waa jirtaa bay dhahayaan axaadiidta marka loo cusko karo weysadu inay hurdadu inay madinna linaqdi alwuduu ay tahayna waxaa ka mid a xadiidkii cali alcaynaanu wikaau sahi fa naamat alcaynaanu istatlaqa alwikaa ama faman naama falyatawada dabadu indhuhu waxaa weeyaan meesha ay wax ka yimaadaan xariggeeda wey hadday labadii indhood hurdaan xariggii waa furmayaa marka wax kuu dhowrnaanayo ood og tahay male waay macnuhu marka haddii ay sidaas tahay marka haddii qofku uu eh, qof marka salkiisii ay wax ka imaan lahaayeen dhejiyey uu yahay dhulka ku dhejiyey oo meesha ayna waxba ka soo baxayno saas uu ku hurdo waxba kama jabaayaan madin dan yacnii maladii ayaa meesha ka baxday dhahayaan wanowmu hurdo calaa gayri hayati lmutamakini midkii ismakaniyey hay-adiisii hay-ad ahayn loo seexdo ayaa weysada jebiso xadiid safwaan ibnu casaalna wuxuu tilmaamayey ow nowmin buu yiri waa itlaaqay hurdada ma kala qaadqaadin kaasna waxaa laga fahmi karaa hurdo dhanba inay wax jebiso oo madinna iyo waxa aynan ahayn calaa kullin marka taasaa ku jirta wa zawaalulcaqli caqligii tegiddiisii muxuu ku tagay marka bisukrin sakhraan ow maradin ama jiro ayb iyadana waxaa loo cuskanaya rasuulka sal ll ly salam markii uu sakaraadka uu ahaa mar allaale markuu xanuunka ka bato oo miirka ka tago ee uu caburmo waa qubays buu doonanayo waana weyse qaadanaya qubaysku waa sunno weysaduna waxay noqonaysaa marka waajib wa zawaalu lcaqli caqligii tegiddiisii bisukrin uu ku tago sakraan ow maradin ama jiro taana marka waxaa weeyaan waxay keenaysaa inay wax ka yimaadeen in kale ma oga caqliga hadduu ka taga walamsu rajuli ninkii taabashadiisii almar'ata alajnabiyata ou taabto ayb mar'ada ajnabiyadana hayra almaxrami bay ka wadaan midda ay isaga guur u qabanaya ma aan u qabanaynin ma ku jirto oo maxramkii iyada hadduu taabto weysadii ugama jebaysaayb amaa laakiin hayrulmaxram naagtiisiiba ha ahaatay haddii uu taabto weysadii waa uga jebaysaa iyadana ow laamastumu nisaa ayaa loo cuskaday aayaddaas haddii aad naaga taabataan ibnu cumarna wuxuu yidhi idaa jasa rajulu lmar'ata ninku haddii uu naag taabto oo gacanta ku taabto faqad intaqada wuduu'uhu weysadiisii waa jabtay waa ibnu cumar fatwadiisa ayb marka mas'ale saxaabada isku khilaafsanaayeenay ahayd aayaddaas fahamkeeda iyo waxaana loo cuskaday qowlkaas ibnu cumar amaa xadiid marfuuca oo nebiga yacni ka sugnaaday waajibinaysaa dhahaya male ficilka nebiga marka la fiiriyana waxaa sugnaatay inuu soo salaatuleil tukanaayo caaishana ay lugteeda ku dhareersanayd meesha uu ku sujuudayo inuu gacanta u qanjarufanayo iyada laftirkeeda mar intay nebiga weysay raaraadisay gacanteedii marka ay gomadiisii ku dhacday na waa jirtay ayb taasna marka ma la dhihi karo ixtimaal baciid oo lugaha wax ku duuduubtay iyo maxaa yeele in la taabanaya in kale ma asagaaba ogaaba guryuhuna waxay tidhi faynuusiya ma lahayn berigaas marka taasna waa laga xoog badan yahay calaa kullin marka eh, masalo salafkuna saa isugu khilaafsanaayeen waaye bidco iyo sunno mas'alo lagu kala sooca ma aha marka ayb oo dadka qaarkoodna haddii ay maqlaan ninku naag weyse kama jebiso waa diin cusub ay dhahayaan oo bilcagsina dadaa u fakaro oo oh, haddii qofkii ka weyse qaato oo yidhaahdo aniga naagaa itaabatay waa ka weesaysanayaa qofkii dhaho waxaa laga yaabaa inay u qaataan khuraafi inuu yahay mas'alo khuraafo calaaqallale ma ahan baab caqiida calaaqalla ma laha qofku sida uu is yiraahdo ixtiyaadkaa ku jirou ku camal falayaa waana dhaqan salafka qaarkood ay lahaayeen saas in loo daahiyo ayb oo aan marka huluwi lagu samaynin masaa-isha noocan oo kale ah ayb kii la taabtay marka iyo kii wax taabtay isku mid madhabka laftirkiisana waxaa u baahan masaladan in la ogaado waa alqowlu ladhar alqowl ladhar baa sidaana ah. adhar marka muqaabilkiisu muxuu noqon karaan xoog ma leeyahay mise xoog ma laha xoog buu leeyahay laftirkiisa laa ba'sa marka madhabkii laftirkiisii baa waxaa laga helayaa qowlka adharka unbuu ka tegay qofku maahane qowl daciifa kuma dhegana wa lamsu rajuli ninkii taabashadiisii almar'ata uu taabto alajnabiyata ajnabi ah oo yacni guur uu u qaba karo meeshaan iyadana waxaa laga baraarujinayaa naagta naagaha in la taabto ama maraha kaa xigto ama yaynan kaa xigina ma bannaana maxaa yeele xadiidku wuxuu ahaa walyadaani tasniyaani wa zinaahuma albatshu labada gacmood waa sinaystaan sinadoodana waa naag inay qabtaan marka naag haddaad adiga marka saa u qabato iyadoo mara kaa xigto ama iyadoo qaawanba gacan qaawan waay isla waa dembiga xaggeeda nahyiga waa koraysaa nahyi baa ku dhacday marka qofku inuu weyse keliya ilaaliya maahane waxaan horta u gelaya xaaraanta inuu iska ilaaliya oo u bareerayo madhabkuna ma qaba in naagaha la taataabto oo ay mara isa saaraanoo marka si markaa weysada loo madhabku in naagaha marka gacanta laga salaamo la qabta ma qabo wixii marka dadka qaarkood wixii ay caamada ku arkaan ay madhabka u saariyaan taasna ha layska dhaafo waxaadan ogeynoodan cilmi u lahayn ha u saarinin madhabka maxaa yale culamaa hadhow ma wamasu farjil aadamiyi aadamigii farjigiisa taabashadiisa bibaatini ilkafi baabacada cad lagu taabto ama adiga kaaga ha noqdo ama mid kale ha noqdo xadiidkii busra iyadana laga qaatayo man masa farjahu falyatawada ninkii farjigiisa taabta ha weysaysto mid kalena waa jira oo aan waxba ka soo qaadaynin laakiin xadiidkaas kale oo dalqu bnu caliyin oo inamaa huwa badcatun minka dhahaayo kanaa ka xoog badan lianna haada nas xagga quwada sanadkana waa uga xoog badan yahay xagga waxana waa uga xoog badan yahay dalaalada oo usuulka cinda tacaarud mubiix iyo xaadir xaadirkaa la hormariyaa kan kaannahu salaad inaad gasho kaa mancinaya xadiidu busra kaas kalena inaad gasho kuu ogol yahay mubiix iyo xaadir xaadir baa la hormarin midna baraa alasliya la socdaa midna annaqlu can ilbaraa alasliya waa kan naqliga marka ziyaadat cilmi ah isagaa la qaadana ama waaba la nasakhayna waa la dhahaa masaalik noocaasa ay maraan culummada wamasu farjil aadamiyi aadamigii farjigiisii taabashadiisii bibaatini ilkafi lagu taabto calaa cashcad meeshaan marka bibaatini ilkafina imaamu shaafici wuxuu ka qaatay xadiid ibnu xibbaan oo wariyey idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjihi falyatawada saasoo kale dhahay midkiin haddii uu gacantiisa ku gaaro farjigiisa ha weysiisto afdaa marka imaamu shaafici wuxuu yidhi wal waa taabasho oo baabacada cad lagu taabtamo luqatan shaaficina marka washaaficiyu xujatun fi luqati shaafici marka macaanida carabiga iyo luqadu xujow ku yahay dadkii waaweynaaya saas dhahayn asmaci iyo raggaasaa saas yidhi marka wuxuu leeyahay ayb bibaطini اlkafina marka idaa afdaalaas baa daliilkeedu yahay wamasu xalqati duburihi dabadiisa wareegeeda taabashadiisa cala اljadiidi qowlka jadiidka marka la qabto kana qowluljadiidka waxay tahay dabadiina marka waa haleeshiinayaa meesha wareegsane markay wax ka soo baxayaan qadiimkuna marka inuusan burinaynin baa yaa ka muuqato meesha ay marka manfa labada meeshay wax ka soo baxayaan meeshay ay iskaga aruuraysa midkan dambe marka daliilkiisu waxaa weeyaan daliil saas sariix u ah ma lahan ayb intaa marka naqdulwuduugii uga baxay waxyaabaha weysada jebiyo madhabka marka la fiiriyo waxyaaba marka uu ka tegayna waa jiraan oo khilaaf ka taagan yahay waxyaaba marka uu eh, khilaafkaasuna marka waxyaaba aada dacfi xooggan oo ku jirana waa leeyihiin waxyaaba aan marka xoog lena waa jiraan waxyaabaha xooggale waxaa ka mid a hilibka geela cunistiisoo kale weysada waa jebiyaa ayb waana madhabka alimaam axmed ibnu xambal imaamu nawowi iyo bayhaqi iyo madhabka ah aimadiisa ka ana waxay dhaheen wahuwa alaqwaa min xayu daliil in uu jebiyaa xagga daliilka xoog badan ayb marka madhabka marka la xikaayoonayo waa kala duwantaha marka iyo waxa xooga badan marka la sheegayo madhabku sidaanuu qabaa hilib geeli inuusa weysada jebinin madhabka laakiin xagga daliilka maxaa xoog badan aimadaas muxaqiqiinta shaaficiyada waxay rajaxeen inay xoog badan tahay weysada inuu jebiyo xadiid bara ibni caazib tawada'u min luxuumi libil ana tawada'u min luxuumi alghanam qaala in shita ana tawada'u min luxuumi libil qaala nacam meeshaas marka waxay yidhaahdaan shaaficiyada waxay ku xambaarayaan wixii la kariyo dhan waa waxaa jirtay weysadu ay jebin jirtay mar dambena marka waa la nasakhay xukunkaasu inaynan weysada jebinin ayaa la sheegay kaana aakhiru lamrayni tarka wuduui min masat innaar kaasay ku daraayaan marka hilibka geela sax maahan marka taalimaam nawowi waa diidayan majmuuca waxayna sax ku ahayn hilibkii ariga iyo hilibkii geela oo labadaba la kariyo ayaa laysgarab dhigay kii ariga waxaa la yidhi inshiita kii geelana nebiga ha laga weysaysto marka hadday arrintu tahay arrin hore u jirayoo naqdiga eh, oo naski uu ku dhacay hadday ahaa kan arigana waxaa la dhihi lahaa yacni eh, xukunka waa lagu simi lahaaukunkii marka uu ku sinaan lahaa ayb taasaa marka waxyaabaha weysada jebiyo oo daliilkeeduna xoog badan yahay taasaa ka mida ama inta kale iyo wax xoog badan ma aha qofka dhiig ka soo baxo labada wadda aan ka soo bixinee dhiiga dhaawacyada ku yimaada iyo weysada ma jebiyaan ay qosolka qofku qoslo iyo salaada dhexdeeda iyo xanafiyada iyo dad kalea waxyaabahaas qabo calaa kullin marka kuwaas weysada ma jibiin faslun waladii yuujibu algusla sittatu ashyaa waladii kan yuujibu waajibiyo algusla qubay sittatu ashyaaa waaye lix shay alaatatu ashyaaa saddex shay tashtariku fiiha arijaalu waannisaa rag iyo dumar way wadaagaan wa hiya saddexdaasuna iltiqaa'u alkhitaanayni labada gudniin kulankooda waa wa inzaalu lmaniyi mani dejinteed waalmowtu iyo geeri wa halaaatun saddexna takhtasu biha annisaa'u naagaha ayaa la khaas ah wa halaaatun saddexna takhtasu bihaa waxaa la khaas ah annisaa'u naagihii hiya saddexduna alxaydu weeyaan xaydkii wannifaasu nifaaskii walwilaadatu iyo dhalmada waxyaabaha qubays waajibiyey wuxuu u qeybiyey baabulqusli buu rabaa inuu hadda halkan ka hadlo usligu maqaasida dahaaradu ka mid ahaa maqaasidu ahaara ayuu ku jiray oo yani wuduugii iyo iyo iisaalatu najaasa iyo yacnii iyo tayamumka ayay ahaayeen marka qeybkii labaad waayo qusligii marka qubayska waxyaabaha marka asbaabta qubays keentuu ka bilaabay wuxuu yidhi waladii yuujibu waladii kan yuujibu waajibinayo algusla qubays sitatu ashyaa weeyaan lix shay way halaathatu ashyaaa saddex shay tashtariku fiiha waxaa wadaagsada alrijaalu rag iyo wanisaau dumarka labadu waa wadaagsada wahiya iltiqaau lkhitaanayni weeyaan labada gudniino istaabato khitaanu rajul iyo khitaanu lmara ninkii naagta walow shahwo bayaysan imaanin oo ninku haddii intuu marka labadii gudniino ay istaabtaanoo xashafadiisii haweentii gasho <clears throat> biyana ay ka imaan waayaanoo caajiso waa qubaysanaya bimujaradi marka almulaaqaat kulankaas yaa qubaysku ku waajibaya ayb xadiidkii marka wuxuu ahaa idaa jalasa bayna shucabiha alarbac uma jahadaha faqad wajaba alguslu riwaayada muslima waxay ku daraysaa wain lam yunzil riwaayada muslim yaanu biyo keenin almaa min almaa xadiid dhahayaa jira isagana xadiidkaasna marka in la nasakhay baa xoog badan mansuuq inuu yahay <clears throat> bacdi saxaaba ku tagtayna waa jirtay iyo taa laftirkeeda laakiin uun dalaalada xooggeeda waxa weeyaan in la nasakhay almaa min almaa ayb taas marka qubayskii waa ka waajibaa waa axkaamta marka waxay ka mid tahay iilaaju alxashafati fi lfarji yacnii iilaajkaas iyo yacnii gelintaas axkaamta ka laasimto way fara badan tahay taas tan marka axkaamtaas mid ka mida watan axkaamtaasi mid ka mida weeyaan midaani wahiyo iltiqaa'u lkhitaanayni labada gudnin kulankoodii wa istaabashadooda xadiid kalena wuxuu ahaaba idaa masa alkhitaanu alkhitaana faqad wajaba algusl wa inzaalu lmaniyi mani waay mani marka maxay tahay isagoo waxba duuu eh, yanii ilaaj iyo gelin iyo waxba aan samaynin oon jimaac samaynin ayaa mani ka timid qubays waa waajibay tii hore waxay ahayd marka eh, labada khitaan istaabashadooda yaysanba mani imaanin middanna mani baa timid laakiin lama haayo wax jimaaca lama haayo waa waajibaya qubaysyb marka xadiidkii eh, nacam idaa ra'at ilmaa ah, umu sulaym markay tiri mideen haddii ixtilaam wax ay aragto qubays ma ku waajibaya markaasuu wuxuu yihi nacam idaa ra'at ilmaa haa haddii biyo aragto walmowtu iyo geeridii mowtka isagoona qubaysu waajibsadaa qubayskaasna marka dadka nool ayuu ayaa laga rabaa laakiin wuxuu ku imaanayaa oo sababka keenayo ay tahay mowtkaas wa halaaatun saddexna takhtasu biha annisaau naagaha ayaa la gaar noqdo wahiya alxaydu waa xayd oo naagtu markuu xaydka ka go-o waa qubaysanaysaa wannifaasu umushi dhiiggii umusha ayaa ka go-ay way qubaysanaysaa waalwilaadatu iyo dhalmadii dhalmada marka iyo tan waxay ku kala gedisan yihiin hadday dhacdo naagtu inay ilmo dhasho waxna dhiigna uusan ka imaanin isla markii ay dhashay ay meeshii waaba qallaylba wax dhiiga ma socdaan qubaysaa laga rabaa qubaysta sida looga rabana waxay tahay meniyaa kasoo baxday bani aadamkan iyo basharkan nool ee iyada ka soo baxay meni buu ahaa soomaa asalkiisa menidaa marka ka soo baxdayna qubaysay keeni jirtay ile bani aadamku meni guntantay waayo oo suuro loo yeelay qof noqday saa darteed marka kollaba haddee wilaadada marka marba hadday dhasho qubays waa la imaanaysaa walow dhiig bayuusan ka imaanin saddexdaasna marka naagihiiba ayaa la gaar ah faslun wa faraa'id lgusli arkaanulgusli qubayska arkaantiisa alaatatu ashyaaa saddex shay way arkaanta qubayska uu leeyahay lagama maarmaanka marka la gudagalo in la helo ay qasab tahay oo haddii la waayo qubays uusan ansaxaynin saddex waay anniyatu niyo qubayskan waa cibaado caadadii si looga sooco qubayskii sunnada ahay sida looga sooco waa in niyo lala yimaado maxaa la niyeysanayaa marka rafculjanaaba janaaba inaad iska koryeelaysa ayaad waxaa niyeysanaysaa oo kale istibaaxa inaad bannaysato salaad iyo wixii kaaga xayirnaa awal janaabada darteed inaad bannaysato qubayska ku bannaysato haddaad niyadaa la timaadan kugu filan labada tii a qaabka u niyeysataa laakiin hadday tayamum tahay oo biyo aad weyso tayamumsanayso janaabo intay kugu dhacdo iyada marka tayamumka niyadiisu rafculjanaaba ma aha istibaaxaw salaad inaad banaysato bis baad niyeysan maxaa yeele haddaad tiraa rafculjanaabaan eh, ku niyeysanayaa tayamum sax maba ahanba tayamumku janaaba maba rafciyaba dahaaradiisuna waa dahaaro ku meel gaar ah oo haddii biyo la helo weli waa kugu jirtaa janaabadii salaad unbaad banaysata bis ayb labadaa marka niyada tayamumka iyo waa ku kala bedelnaanayaan iyo biyaha ayb anniyatu niyo wa isaalatu najaasati najaasada zuulinteeda in kaanad hadday tahay calaa badanihi jirkiisa jirkiisa korkiisa hadday tahay yacnii hadday najaas korka kaaga taallo in najaasti horta lasoo dhaqa iyada oo adoon najaastii dhaqin hadaad qubaysato qubayskaas qubaysna inuu noqdo najaasna kaa zuuliya ma ma ma dhacayso saasuu leeyahay masaladanna marka waa masale ay isku khilaafeen alimaamu raafici abulqaasim iyo alimaamu nawowi imaamu nawowina wuxuu leeyaha looma baahna isaalatu najaasa shardi ma aha ruknina ma aha oo meeshii najaastii kaaga taalla waaba qubaysanaysaaye hadday biyihii saas loogu dul sayro qubayska najaastiina waa zuushay qubayskiina waa xasina raaficina wuxuu leeyahy maya najaastana gaar dhaqiday rabtaa tan kalena gaar dhaqida hadda meeshaan awalba laba niya ma jirin isaalat najaasa ma niyay u baahnayd uma baahna korkaaga kaadi hadday kaa gaartay istaje iyo niyo lagaagama baahnayn ayb qubayska unbaa niyo u baahnaa wax isdhexgalaayo badan marka meeshaan oo kala bixi kara ma leh marka saas darteed marka hadday qofkii najaas ku taallay oo kale inuu markaa yacni qubayskaas biyihiisa najaastana uga filan isaaladeeda waxaana uga filan janaabadii imaamu nawowi sidau rajaxaya yaa xoog badan iyagu laakiin waxaa u baahan in la fahmo masaladay isku khilaafeen waxaa weeyaan najaasa xukmiya wey amaa najaasa annajaasa alcayniya iskuma khilaafsana meeshaan haddaa uga jeedid korkaagan kaadi ishaadu ay qabanayso u jeedid ama yacnii raadkeedii meesha laga arko raadkii baa yaallo ama saxarahan noqotayaa meeshii kaaga taallo waa u jeedaa ama urkeedii baa meesha ku yaallo najaasadii marka midda cayniyada midda cayn leh waa ahar midda leh xukmiyadana waa wixii aan ahar lahayn wey raad aan lahayn soo maha midda xukmiyada waa midda iyagu isku khilaafayeen marka in la suuliyaa qasab miya marka intaan la qubaysanin ka hor mase qasab maaha amaa midda cayniyadee la arkaayo waa in la dhaqaa qasab iyada khilaafkooduna marka xukmiyada waayo cayniyada ma ah wa isaalat najaasati najaasadii zuulinteedii in kaanad hadday tahay calaa badanihi jirkiisa korkiisa wa iisaalulmaa'i biyaha gaarsiinteeda ilaa jamiici shacri tinta dhammaanteed la gaarsiiyey walbasharati iyo gibilka tintii iyo korkoo dhan in biyihii la gaarsiiye tacmiimu lmaai bilbadan tacmiimu lbadani bilmaa oo jirkii yacnii in marka biyaha lagu camimo meel walba la gaarsiiyo oo xadiidka nebiga waxay tilmaamaysaa inuu gelgeliyo ayuu usuusha madaxiisa asalka laftiisau gaari jiray rasuulka sal l sl marka madaxii la gelgeliyo jirkii o dhanna biyaha la gaarsiiyo saddexdaas marka rukni iyo qubayska waa niyo haddaa la timaado najaasadiina khilaafkii hadda aan sheegay yaa ku jiray aad iskaba zuuliso dabadeedna aad biyihii iswada gaarsiiso waa qubaysa bilijmaac ibnu cabdilbar sida uu leeyahay marka bilijmac haddii la yidhi wixii ka soo haray intaan sunnay noqonayeen marka oo nebigu la yimid sala allahu calayh waali wasalam wa sunanuhu wa sunanu lgusli qubayska sunnooyinkiisa khamsatu ashyaa shan shay wey altasmiyatu bismi illaahi in la yidhaahdo waalwuduu'u weysaqaad qablahu qubayska ka hor in la weysaysto oo intaadan qubaysanin weyse inaa hormariso nebigu saasu samayn jiray sala allahu calayh waali wasalam oo lugihiisu marna ka tegey gadaal ka dhaqay qubayska kadib marna waa wada weysaystay macal lugihii weysadaas marka xukunkeedu waa sunno haddii qofka uu ka tago ku filan haddii uu ka tago qubayskiisii waa qubays sax aw qubayska marka isagu dhowr xaal u yeelo karaa marna waxaa laga yaabaa markay yacnii marna janaabadii janaabadii qofka waxay ku dhacday isagoo weyse qabin oo awalba weysadii ka jaban tahay janaabadiina ku dhacday weysena waa jabtay janaabana meeshii way taallaa halka qubays ood la imaanaysaa weysadiina kaaga filnaa kara markaas lianna dahaarata alakbari dahaarata alasqari daakhilatun fi dahaarati alakbar dahaarada weyn ayay iska soo wada hoosgelayaan weysadii haddii marka qofka uu qubaysto inta uu niyeysto biyihii is wada gaarsiiyo weysana waa qabaa laakiin inuu weyse qaato weyse ka hormariyo ayaa sunno ah oo kadibna qubays la yimaado marka walwudu'u qablahu weysaqaad ka horeeyo weysaqaadka marka nebigu ma amrin laakiin ficilkiisaa laga qaatay ficilka nebigana mujaradka ah qurba iyana uu u sameeyey ikhtisaasna isaga aan ku lahayn waa sunna xukunkiisa say culimmada u badan yihiin marka nebiga haddii la yidhaha weligiis intuu qubaysanayo lama sheegin isagoo weysada ka tegey saas darteed weysadii baa waajibayso istimbaad saxiixa ma aha maxaa yeelay yaanu ka tegin muwaadabadiisu waxay tusaa un sunna muakada inuu yahay laakiin laa tadullu cala alwujuub xamaadada isku qasqasa wax marka tanoo kale waxaa qaska keenayana waxaa ugu badan usuulkii lagu fahmi lahaa furuucdan oon dhisnayn mar haddii asalkii lala-yahay farciina ma fahamkiisu ma fiicnaa karo wlmuwaalaatu xiriirin ayb in la xiriiriyo oon intaad qayb ka qubaysato cabaarka bacdeedana qaybta kala dhaqdo waa laga fiican yahay wa taqdiimu lyumna cala alyusraa midigtii in bidixdii laga hormariyo oo midigtii la hormariyo xubnaha midigta ah ayb halkaana marka waxuu uga baxay arkaantii iyo sunankii qubaysku ou lahaa faslun waliqtisaalaatu lmasnuunatu qubaysyada la sunneeyo sabcata cashara quslan toddobiy toban qubaysu quslu ljumcati jumcada qubayskeeda ayb quslu yowmi ljumcati waajibun calaa kulli muxtalim xadiikaasay ka qaataan waajibkana waxay ka wadaan takiid sunna muakada inuu yahay waana tan loo badan yahay oo jumhuuru ahlilcilmi ay u badan yihiin qubayska jumcadu inuu sunno yahay qaraa-in fara badan iyo xadiidkii samura samurat bnu jundub eh, ahaa eh, man tawada'a yowma aljumcati fa biha wa nicmat waman iktasala falguslu afdal qofkii jumcada u weysaysto fa bihaa wanicmat fa biruksati akhada wa nicmat ruksatu waman iqtasala qofkii qubaystana falguslu afdalu qubayskii marka waxaa laga cabiray afdal afdal marka la yidhaha shay kale inuu shayga isaga ka horjeedana inuu fadli uun leeyahay yaa laga fahma oo xaaraan yani aanu ahayn eh, nahyi uusan ku jirin walciideyni labada ciidood ayb ibnu cumar ayaa marka isaga saas yeeli jiray walistisqaa'i roobdoonkii waalkhusuufi dayaxmadoobaadkii waalkhusuufi qoraxmadoobaadkii ayb kuwan iyaguna marka maadaama ijtimaac uu jiro maadaama ijtimaac kulan dad badan jamaaco badan ay kulmayso qofka inuu raa'ixada iska soo zuuliyo uu qubaysto meeshaasay ka qabanayaan waalghuslu qubays min ghasli ilmeyti mid dhintay dhaqidiisa qof dhintay dhaqistiisa in laga qubaysto waalquslu qubays oo min asli ilmeyti yani min ajli qasli lmeyiti meyit dhaqiddiisa yani ka ahaaday oo kaana qubays buu leeyahay waana sunnu qubayskaasi saxaabada marka anas baa wuxuu leey mina man yaktasil wa mina man yatawada aan ugu jiray mana la isceebay jirin waalkaafiri gaalkii waalkaafiru gaalka idaa aslama hadduu soo islaamo gaalkii hadduu soo islaamay isaguna inuu qubaystaa u sunno ah ninkii nebiga uu amray qays mar waa soo islaamay uu yidhi markaasuu nebigii yidhi or tag baxa soo qubayso amarkaas marka see loo qaadan karaa qaar culammada waxay leeyihin waa waajib maxaa yeelay eh, nebigu amaruu ku bixiyey amarkaanna saarif ma hayno culammada shaaficiyada iyo jumhuurkuna waxay dhahayaan amarkan saarifkiis waxa weeyaan waa la soo islaami jiray nebiguna dadka ma dhihi jirin qubaysta marka halkaasnina uu yidhi makeen yacni kuwii kale maadaama aanu dhihin islaamiduna ay badnayd in lasoo naqliyo dawaacidii u yeeraysayna ay badan tahay haddaan lasoo naqlinin inaysan jirinay tuseen maadaama marka dadka badankoodba aan qubaysta la dhihin kan la yidhi amarkiisa marka sunnaan ku xambaarayna wlmajnuunu majnuunkii wlmuqmaa calayhi ayb wlmajnuuni waguslu lmajnuuni baa ka mida qubaysyada la sunneeyey kii waalnaa qubaysashadiisa walmuqmaa calayhi kii la miir daboole idaa afaaqa hadday miirsadaan marka wlkaafiri idaa aslama iyo waguslu lkaafiri idaa aslama wlmajnuunu wlmuqmaa calayhi wlmajnuuni wa quslu lmajnuuni waalmuqma calayhina idaa afaaqa hadday soo miirsadaan waa sunna idan nebigaa laga qaadanaya markuu soo miirsadaba waa qubaysanaya waalquslu cinda alixraami waalquslu qubays cinda alixraami xarmashada agteeda ayib in la qubaysto qofku markuu xarmanayo walidukhuuli makata maka gelisteeda loo qubaysto walilwuquufi bicarafata carafa istaagiddeeda loo qubaysto intan marka ibni cumar baa samay jiray walilmabiiti bimusdalifa musdelifo barideeda loo qubaysto ijtimaacaas waliramyi ljimaari alaai saddexda buurood ama saddexda jamrood tuuristooda oo loo qubaysto walitawaafi tawaafkii loo qubaysto walisacyi sacyigii walidukhuuli madiinati rasuulilaahi sala allahu alayh ali wasalam magaaladii nebiga gelideeda loo qubaysto waxyaabahan marka qaarna daliil nebiga xaggiisa ka yimid ay leedahay qaarna ijtimaaca dartiisa loo yeelay oo dadkiibaa ku dhibtoonayo qaarna asxaabta qaar baa sameeya oo laga haya faslun waalmasxu cala alkhufayni jaa halkanna marka wuxuu ka gelayaa weysaqaad markuu ka soo hadlay masxigiina marka waa daba jooga walmasxu masax cala alkhufayni la masaxo labada qof korkooda la masaxa jaa-izun ku bannaan way ayb wuu bannaan yahay jaais ou marka ka cabiray ama qofku xadar ha ahaado ama safar ha ahaado waa wax bannaan ruqso marka sharcigu keenay qaarka iyagu diidayo raafidadoo kale iyo kuwa dhahaayo qofka xadar ma masaxan kara laakiin musaafirka masaxan kara iyo kulli aqwaal laga xoog badan yahay ayb walmasxu cala alkhufayni oo la masaxdaa jaa-izun ku bannaan waayo muxuu ku bannaan yahay laakiin filwuduu'i waay weysadu ku bannaan yahay fil weysadii weeyaan wuxuu ku bannaan yahay qubayska maya oo haddaad janaabooto waa iska siibaysaa inaad qubaysato weyse unbuu markaa isagu soo galaa saa uu ogowna isaalatu najaasana shaqo kuma laha wax isaalatu najaasana masxul shaqo kuma laha oo hadday marka cagtaadii ama dhiig ka yimaado kale iyo waa siibaysaa waa inaad najaasada marka zuuliso waalmasxu masax cala alkhufayni la masaxo labada qof korkooda jaa-isun weeyaan mid bannaan bialaaati sharaa'ida maca alaaati sharaa'ida lala qabo saddex shardi an yabtadia inuu bilowdo an yabtadi'a inuu bilowdo lubsahumaa labisashadooda bacda kamaali dahaarati dahaarada kaamil noqoshadeeda kadib inuu bilowdo oo qofkii markuu labisanayo sideeda marka qofkuna waxaa weeyaan wax lugta lagu lugaha lagu asturo cagaha cagaha wax lagu asturo oo ilaa iyo anqowgana soo gaaro ayaa la yidhaahdaa ama maqaar ha ka samaysnaado ama yuusan maqaar ka samaysnaaninoo maro adag ha ka samaysnaado imaamu nawowina majmuuca wuxuu leeyahay madhabku waxaa culimmadiisu isku waafaqeen maqaarnimo inaan loo shardinin qofka sida badanna waxaan maqlaynaa badanaa dadku marka khuf markay sharxayaan maqaar unbay sharxaan bisna inuu maqaar ahaado inuu maqaar ahaado shardi maahan maqaaruu noqon karaa hayruhuna waa noqon karaa itifaaqowna imaamu nawowi majmuuca sharxulmadhabka uu soo xikaayooday inaan harag inuu ahaada keliya inaysan shardi ahayn harag iyo keyrkiisba ayb laakiin shuruud bay marka u yeelayaan shuruuddii baa marka uu wadaa an yabtadi'a inuu ku bilowdo lubsahumaa labisashadooda bacda kamaali ahaarati ahaarada kaamilnimadeeda kadib oo see laga wadaa marka nebiga sal l ly slamaba sheegayba kanu wuxuu yihi dachumaa fa inii adkhaltuhumaa aahiratayn waxaan geliyey iyagoo daahira iska dhaaf lugihiio daahira ayaan geliyey labadan qof marka waa inay dahaaradu kaamil noqoto kamaalkeedana waa sidee waa weyse qaatay qofka markuu dhammeeyo lugta bidix ayuu gasho karaa haddii lugta midig ou dhaqo khufkii gashto tii bidixna uu dhaqo kabacdi khufkii geliyo ma saxsana shardi baa ka maqan shardigan yaa maqan maxaa yeele lugta midig markaa khufka u labisaysay dahaaradaada kaamil may ahayd maya kaamil maaha tan midig baa dhaqday waa gashatay lugtan midig qufkeedii waxaad gashatay iyadoo lugtii bidix weli aadan dhaqin dahaaraduna aysan dhammaystirnayn daharadaadoo kaamila ma aadan ku gashan waxaa la rabaa weysada horta dhammay markaa iska dhammayso kadib gasho wa an yakuunaa inay ahaadaan saatirayni kuwa qarinaayo limaxalli qaslilfardi faradka dhaqistiisii maxalkeedii inay asturayaanoo min alqadamayni labada gomadood ah labadii gomadood meeshii faradku uu ku ekaa inay asturi karaan faradku xagguu ku ekaa anqawyada lugtilaan qowgaa la dhaqi jiray soomaa marka weysada caadigaa la joogo waa in marka la geliyo isaguna inuu asturaayo ilaa anqowga ka kor uu gaarayo anqowga uu qarin karo marka hadduu intaanoo kale ku jiroo kale oo lugti ciribtii ay muuqatoo kale uf lama dhaho kaasoo kale wa an yakuunaa inay ahaadaan labada khuf mimaa yumkinu waxay suurtoobayso tataabucu lmashyi socodka israacraaciisa calayhimaa korkooda oo ku socdo yacnii wax aad u jilicsan oo socodkiiba inuu taagtaagsado maahane si kale aanu ugu socon karin oo uu iska ilaaliyo waxa markaas eh, dhulka uu ku soconayo uu markaa iska ilaaliyo kale ama wax aad u adag oo bir oo kale oo qofka socodkeediiba aan ku qaabsanayn oo socodkiiba uu dhibaayo waa inuusan ahaanin fuqaado badanaana shardigan waa shardiga yacnii wa an yakuuna mima yumkinu tataabucu lmashyi calayhima jileec inuu ka batana lama rabo baxaysu aan aada loogu soco karin oon dan lagu dhammaysan karin socodka adiga yacnii socsocodka caadiga qofka uu ku socsocdo iyo degiddiisa iyoiyo socodkiisa iyo wax waa inaan marka mashaqo aanay ugu jirin waxaa kaloo noqon kara adayg dartiis oo shaygan marka adaygii hadduu ka bato ku socodkiisu adkaanaya labadaa marka inaanu noqonin ayb oo ku socoshadiisu ay suurtagal tahay kuwa marka uu ka tegayaa jirto dahaaraa loo shardiyaa iyagu inay daahir yihiin qofka la masaxayaa kownuhu daahiran inuu daahir yahay shardigataasoo kale marka uu ka tegi jawrabka asaga marka waxa la yidhaahdo waa wax qofkiina ka jilicsan xoogaa sida annaga iskaalsada aan hadda u isticmaalno kalena la mid ah jawrab ayaa la yidhahda jawrabku marka haddii uu markaa shuruudahan leeyahay waa la masaxan karaa ibnulmundir ilaa sagaal saxaabi ayuu ka sheegay inay masixi jireen mukhaalifna ma leh ayb sagaal saxaabi buu sheegay ilaa kow iyo tobanna waa la gaarsiiyaa ibnulqayim laftirkiisa waa sheegaa alimaamu nawowina majmuuca sharxulmuhadabka taasuu soo qaatay inay bannaan tahay una tilmaamay jawrabka la masixi karo iskaalsooyinka marka qof masaxana hadduu dadka qaar ay arkaan waxay leeyihiin war waxaan qof maahan qof maxaa la yidhahda hadaad weydiisa waa inuu maqaar ahaada buu ku leeyawa an yakuuna mima yumkinu tataabucu lmashyi calayhima wayamsaxu lmuqiimu muddou leeyahay marka qofkii muddo la masaxdo ayuu leeyahay wayamsaxu wou masaxayaa almuqiimu midkii negida ahaa yowman maalin buu masaxayaa iyo waleylatan habeen maalin iyo habeen buu masaxayaa ibnmundir ise wuxuu yidhi shan salaaduu ku tukanaya waa isla mid wlmusaafiru musaafirkiina alaaata ayaamin buu masaxaya saddex maalmood bilayaaliihinna habeenadooda lala qabo musaafirkana saddex habeenadooda lala qabo xadii waxaa towqiidkana xadiidka cali iyo xadiid safwaan ibni casaal ayaa laga soo qaataa sidaanaan xadiidka uu tilmaamo safwaan qaar culimmada marka waxaa jira iyagu waqti male dhahaya xadiid ubay bni abi cimaara ayay deliil ka dhigaan oo buluuqa ku jira xadiidkaasna imaamu nawowi culammadu waxay dhaheen waa daciif waxba marka muqiimkuna intaan musaafirka intaan ayb wabtidaau lmuddati muddada xaggay ka bilaabmaysaa marka wabtidaau lmuddati muddada bilowgeeda min xiini yuxdiu markuu xadao yay ka bilaabmaysaa bacda lubsi alkhufayni qufka labisashadiisana kadib ah markaad qofkii labisata kadib waa weyse qaadatay weyse taama qofkii baad labisatay saakay baad soo labisatay hal sac markay ahayd afar sac markay ahayd oo kalea weysadii kaa jabtoo musqulaa gashay markaas xadadka kaa yimiday muddada ka bilaabmay markaoo muddadii wuxuu waxaa laga bilaabayaa marka afartaas saac bay ka bilaabmaysaa maalinta dambe afarteeda yaa haysataa iyaga marka shaaficiyada madhabku sidaan waa xadadka ayuu la bilaabmayaa muddada markaas ay bilaabmaya markaa labisata lagama bilaabao sidaasay dhahayaan ayb wabtidaau lmuddati muddada bilaabashadeeda min xiini yuxdisu markuu xadao yay ka bilaabmaysaa wakhtigaas bacda lubsi lkhufayni labada qof labisashadooda kadibna laakiin imaamu nawowi madaahib badan buu sheeg sheegay markii dambe wuxuu yidhi xagga daliilka waxaa aad u xoog badan mukhtaarna ah markii la masaxdo in laga bilaabo markii la masaxdo in laga bilaabo oo say noqonaysaa saaka markaad qofkii xiratay iyaad weysadii waxay kaa jabtay duhurka agtiisa lix saac oo kale kaa jabtay waa iska weysaysatay markaasaad masaxatay waa masaxatay markaas aa masaxdaa muddada laga bilaabaya afar ilaa afar saaca laga soo qabana marka alimaamu nawowi wuxuu yidhi wahuwa almukhtaaru raajixu intuu sheegay buu sidaa yidhi wahuwa almukhtaaru waa qowlka la doortay alraajixu weliba raajixa daliilan xagga daliilka raajix u ibnulmundirna ah. isaguu doortay buui cumar ibnulkhadaabna waa laga sheegay waa ka ansaxay marka min xayu daliilu kana xoog badan marka masaxa in laga bilaabo maxaa yeelay axkaamtan iyada dhan waxay ku salaysan tahay masaxa xadad maxaaba u keenay marka sida xooga badan marka taas saas haddii marka inta hal saac oo kale uu xirtay laba saacba weysadii ka jabtay ee uuna weysaysaninba maalan duhurka markuu tukan rabo weyse qaatay markaasuu masaxday muddada duhurka unbaa looga bilaabaya masxi baa tixgelin fain masaxa fi lxadari uma saafara fain masaxa hadduu masaxo fi lxadari negi uu ku masaxo uma saafara uu safray markuu masaxaayey safar kuma jirin gurigiisu joogay marka kadib baa waxaa kusoo dhacday inuu safar galo safaruu galay ma nin musaafira muddadiisa u qaadanaya mase nin xadara muddadiisa taasuu rabaa inuu kuu sheego fa in masaxa hadduu masaxday filxadari negi uma saafara uu safray ow masaxa ama uu masaxay fi safari safar uu ku masaxday dhexdiisa uma aqaama uu iska nagaadayba atama waa taam yeelayaa masxa muqiimin mid joogo oo negi ah masxiis buu taami yeelayaa labada kolba qaacidaa waxay jirtaa marka eh, amarku hadduu ku noqnoqdo idaa taradada almru fi asafari waaliqaamati gulibat aliqaamatu iqaamadii baa la haalib yeela safar iyo negi ayaa marka isdhex galay ayb arrin baa marka ku dul wareegay safar iyo iyo iyo iqaama iqaamadaa xoog badan maxaa yeele iyadaa <clears throat> iyadaana asal ah ixtiyaadkana iyadoo ku jiraan saddex maalmood iska masaxo intii la dhehi lahaa maalin iyo habeenkaa la hubaa isaga iska masaxo axkaam badanoo marka noocaasoo kale waa jirta waxaa kaloo soo gelaya hadduu ku shakiyey manegi baa masaxatay safaraa ku masaxatay shaki baa galay iqaamadaa marka la rajaxa oo la qaalib yeela qaacida oo ashbaah wa nadaa'irka suyuuti uu ku dhigaayo weyaan oo hadday iqaamada iyo safarku iscaaribaan ama lagu shakiyo iqaamada la xoog yeela axkaam kasta waay oo safar iyo iqaamo ku kala duwan hadday yani isu yimaadaan ama ixtimaal ama shaki yimaado axkaamta iqaamada unbaa la qaadanayila axkaamtii safarka waa rukso waay ruksana yaqiin in lagu gala un maahan si kala male wayabdulu lmasxu masxi baa burayo bialaaati ashyaa saddex shay buu ku buraa masax biqalcihimaa in la siibo haddaad qofkii iska siibto waa buray iska siibidda laftirkeeda marka waxay noqonaysaa waa markaad masaxda kadib haddaa iska siibto amaa markaad saaka gurigaaga ka soo baxaysay intaad soo weysaysataad gashatay qofkii adoo meelaha iska wareegaa iska siibtay wax weysoo kaa jabay laakiin male waa ku ceshatay haddana ku ceshadkaagaas aa ku ceshanaysid adoo dahaaro kaamil qabaa ku ceshatay soo ma dahaaradaada waa kaa dahaaro oo dahaaro oo masxi ma aadan ugu ceshanin dahaaradii weli hore oo ayaa taagan weli marka waxma dhicin isbeddel ma jiro isbeddelku wuxuu imaan karaa yani midduu ka hadlaayo waxay tahay adoo khufkii masaxday weysadii baa kaa jabtay waa weysaysatay khufkii baa masaxatay cabaar markaa joogtaa iska siibta qofkii mara markaasuu qofkii waa buray marka qofkii isagu markaa waa masxi waa masxi waa buray qofka marka maxaa laga rabaa ma haddii sidaa ay tahay markuu ma laguhu dhaqayaa ma weysadii dhammayd buu soo celinayaa keef yani muxuu samaynayaa ma iska tukanayaa alimaamu nawowi majmuuca masharxu wuxuu leeyahay waxaa xagga daliilka ku xoog badan in iska tukadaweysadii waa dhowran tahay qof la yska bixiyana naaqid ma ah weyse jebiye qofkaan marka naaqid maba korinba maxay weysadii uga jabtay ayb lugihii in la dhaqaasa madhabka uu sheegawayabdulu lmasxu bialaaati ashyaa buu ku jabaa bikhalcihimaa siibidooda in layska siiba ama mid in la siibaba xataa wainqidaai lmuddati muddada goydeeda muddadii baa dhammaatay muddatulmasxi baa kaa dhammaatay masxi waa u dhammaatay marka waa inaad bixiso hadday weysadii marka kaa jabtana aad weyse taama la timaado saas aad yeeshamuddadii marka masxi baa jabay oo buray hadday muddada dhammaatay iyo wamaa waxa yuujibu waajibinayo algusla qubays wixii qubays waajibiyo dhanna hadday kugu qumaan masxi waa bure isagana ilaa in la qubaystaa la rabaa waa la siibaya markaas intanna marka wuxuu ka dhigay wixii weysada jebinaya ayb faslun ayb tayamumka ku dara wa sharaa'idu tayamumi tayamumka shuruudihiisa khamsatu ashyaaa shan shayun shuruudaha tayamumku waa shan tayamum marka luqatan alqasdu waay ayb walaa tayamamu lkhabiia minhu tunfiquun sharciguna marka waxaa weeyaan iisaalu turaabin tahuurin lilwajhi walyadayni bedelan can wuduu'in ow guslin ciid in wejiga iyo gacmaha la gaarsiiyey iyagoo ka bedela weyseqaad iyo qubays ama xubin dhaqideedo in la dhaqaa ay waajib ahayd bedel uu ka yahay wa sharaa'idu tayamumi tayamumku marka wuxuu ka mid yahay maqaasidu dahaara tayamumka shuruudihiisa khamsatu ashyaa weeyaan shan shay wujuudulcudri cudur joogiddiisa cudurdaar in la helo bisafarin safar aw maradin ama jiro marka bisafarin wuxuu leeyahay safarku waxaa qaalib ah in biyo la waayo amase in biyo la haysto lak loo baahan yahay qofka hadduu biyo yara haysto cabidna ugu baahan yahay ha ku weysaysta ha dhinta ma la dhahayo wujuuduulcudri cudurdaar joogistiisa bisafarin safar ahaan uu ku joogo ow maradin ama jiro wa dukhuulu waqti salaati salaadda waqtigeeda soo gelistiisa waa in salaaddiina horta waqtigeedu galay salaadan waqtigeeda gelin mawtaya mumsanaysa lianna inaad biyaha heshaa laga yaabaa cudurdaarkii inuu zuulaa dhici karto horta tayamumku waa ruqsow ahaaye iska daruuro ah daruurada horta baahideeda hala gaaraba wa dalabu lmaai biyo raadinteed biyo inuu raadiyo wax u taymunsana hadday tahay biyo la'aan biyo la-aan hadday tahay ayuu biyo raadinaya dalabkaas marka intuu soo noqon karaa meelaha uu biyaha ka raaraadsan karoo kale maxay noqon kartaa saddex meelahaasoo kale ay u qaybiyaan shaaficiyada xadd lkawf xadd ulqurbi iyo xadd ulbucdi xadd ulkawf waxaa weeyaan meel haddou qayla qayshadaba laga soo gaari kara meel laga dhow yahay hadduu qayliyo yani qayla yar uu qayliyaba la maqlayo xadulqurbina waxaa weeyaan meesha dhow oo dadku hadday meel degaan qoryo gurashada iyo xaaja iyo saxarada iyo kaadida iyo ay la aadaan yani meel dhow xadulqurbi oo kale taas ku sheegaan waa meel dhow oo iyadu markaas yani danahaaga adduunyo u raadraadsa lahayd safar baad ku jirtaa meelaad degtay inaad wax karsataa qoryo doonashada iyo meelaha aad u aadaysid xadulqurbi waayo haddaad qoryo u aadaysid biyana inaa u raadisid waay salaadii u dadaashid oo caqliga iyo sharcigu ma keenayaan in xaabadiina aa u raadsatid iska joog iska tayamumsana lagu yidhaahdo biyaha raadin xadulqurbiyaa kaas la yidhahda xadulbucdina waa intaas wixii aan ahaynoo ka fog wixii marka xadulbucdi ah inaad aadid qasab ma ahan labadan marka xad yaad fiirinaysaa haddaa biyo ka weyso khalaas bislaa haddii qofku uu yaqiiniyo meeshaan inaan biyaba laga helayninna yaqiin jaazima ah uu ku qabo waa iska tahamusanilaa walba waxaan dalabkaaniyo la raadinaya waxay ahayd un amay ku jiraan haddii amay ku jiraantii marka meesha ay ka baxdo khalaas qofku hadduu u tayamumsaday cudur dartiisna isagu biyihiiyo yaalowba tayamumka u bannaanay waxba biyo ma dalbaaya marka wa dalabu lmaa'i biyihi raadintooda wa tacadur isticmaalihi isticmaalkiisa inay cudur eh, yani ay adkaato masalan biyihii waaba haystaa laakiin isticmaalkooda ku adagoo hadduu iska isticmaalo haraada u dhimanayataas laftirkeeda marka waa ayb <clears throat> wa icwaasuhu weytadiisa bacda dalabi raadinka bacdi oo waayana iyo markuu dalab waa laga rabaa markuu dalabkaas gaaro weytadiisa inuu marka dalabkaa biyihii ku soo waayo ayb waturaabu iyo ciid adaahiru daahir aladii alladii kaa oo lahu gubaarun boor iska leh alladii lahu oo u sugnaaday gubaarun boor fa in khaalatahu hadduu dheeho jisun nuurad ow ramlun ama bacaad lam yajus ma banaanhalkan iyagu marka ciiduu shardinaya waxaa lagu taymamsana inay ciid yihiin jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran ayaa soo aroortay saxiixaynka dhulkii waxaa la igaga dhigay masaajid iyo wax lagu dahaaro qaato dhulkii waa layska camimay meesha riwaaya marka muslimna waxay leedahay jucilat liya alardu masjidan wa turbatuhaa lii ahuuran wa turbatuhaa shaaficiyada iyo xanaabilada marka wa bay qabsanayeen iyada laftirkeeda hadal baa ku jira wa turbatuhaa mafhuumu laqab waay mafhuumu laqabkuna adcafu lmafaahiim marka ama min dikri waxaa weeyaan cumuumka afraaddiisa mid ka mid oo la sheegay haalibiye iyo darteed loo sheegoo kale waaye shardi ma laga dhigi kara marka bay dhahayaan calaa kullin madhabka marka ciid buu shardiyaa ciiddu wuxuu kaloo ka qaatay famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu tabciidiya waa ay dhaheen mintaas marka dhul gawaan oo oo dhagax ana haddaa saa tiraahdeed wax kaasoo raacaya <coughs> dalaaladaasna marka iyadu quwo iyo xoogay leedahay <coughs> marka haddana inay lahu alladii lahu qubaarun turaabta oo lahu qubaarun boor leh marka waxyaabahan culammada qaarkood waa diidayaan sababkay u diidayaanna waxay tahay rasuulka waa safri jiray ciid laga daba qaadi jirayna ma jirin dhulkuna isku mid maahayn meelna waa bacaad aan boor lahayn meelba siwa meel boor bay leedahay axkaamtanna ruksaa loogu talagalay haddii waxaanoo shuruuda lasii sameeyo iyadii baaba adkaanaysa marka ruksadii inay adkaataa kasii imaanaysa ayb fain khaalatahu jisun aw ramlun hadduu dhahay halam yajuz turaabtu inay daahir tahay wa faraa'iduhu arbacatu ashyaa arkaantiisu waa afar shay anniyatu niyo niyada maxaa la niyoonaya istibaaxatu salaa ama wixii lagu banaysana istibaaxa la niyeysana rafci maya rafculxadath maya wa masxul wejhi wejiga masaxidiisa oo marka rukniga labaad wejiga in la masaxo wa masxul yadayni labada gacmood masixitaankooda macal mirfaqayni xusullada lala qabo xusulladii marka iyagana waxaad moodaa marka weysadii inay uga qiyaasanayaan iyo qowl ibnu cumar uu leeyahay wuxuu leeyahay ilaa mirfaqaynka ibnu cumar laakiin xadiidka nebiga ee camaarna uu ka arkay waxay ahayd inamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada hal marow ku dhuftay dhulka wuxuu masaxay wejiga calaa cashiisaan bidixna midaas kore gacanta midigta calaacasha korkeedu ku masaxay baabacada midigtaana bidixda korkeedu ku masaxay camaar binu yaasirna taasuu fadwo jiray marka hadday camaar iyo ibn cumar iskhilaafaan camaarna uu xadiis marfuuc ahaayo fadwada camaara xadiis ku dhisan iyadaa daliilku u taymumku marka waa kafaynka iyo wejiga biswa ilaa iyo xusul la gaaraa qasab ma aha ilaa iyo xusulka la gaaraa ma aha culammada xadiidkao shaaficiyadana waxay dhaheen sifatu tayamum laba xadiid baa ku soo aroortay yacni marka la fiiriyo gacmahan waxa ka hadlaaya xadiidii eh, abiljuhayn abiljuhayn ibni simma iyo xadiidkii camaar xadiidkii abiljuhaym wuxuu dhahayaa famasaxa wajhahu wa yadayhi waa mulaq xadiidka camaarna kafaynkuu sheega mulaqa marka muqayadkaa lagu xambaaraa ibnu xajar saasoo dhahaa waana sida sawaabka saas wa masxu lyadayni labada gacmood masixitaankooda macal mirfaqayni lagu masaxo watartiibu iyo tartiib say u kala horreeyaan loo kala horreeyo wejiga gacmaha darbadan hal darbaa ku yaad samayn hal mar bis baa ku dhufanaysaa intaad ku dhufato ku garaacdo intaad ku garaacdo waa iska khafiifin kartaa khafuufi kartaa wejigii calaa calayhi bis taymum waa qabtaa marka wa sunanuhu alaaatu ashyaa sunooyinkiisu waa saddex atasmiyatu bismi illaahi la dhaho wa taqdiimu lyumna cala alyusraa midigto bidixda laga hormariyo iyo walmuwaalaatu muwaalaat xiriir ayb tayamumkii marka dahaaro noocee a waaye dahaaro mu'aqata waaye rafci ma keenaayo oo haddaad biyo weysa iyo qubays ayaa lagaa rabaa salaadihi aa ku tukatayna ma soo celinaysa xadiid abi dar iyo kii kale abi hureyre iyo xadiidka abu dar waxau ahaa asaciidu اطayibu waduu'u اlmuslim walow lam yajid ilma'a cashra siniin faida wajada falyattaqi illaaha walyumisa basharatahu haddii uu helo biyo ilaahay ka cabsada korkiisa ha taabsiiy marka dahaarada tayamumku waa dahaaro oo kumeelgaarsiis ah maaha dahaaro oo xadad kor yeelayso wataqdiimu lyumna cala alyusraa'i walmuwaalaat waladii kan yubdilu burinaya atayamuma tayamum alaatatu ashyaaa way saddex shay maa abdala alwuduu'a weyse wixii buriyo tayamum waa buriyaan wa ru'yat lmaa'i biihi aragtideeda fii kayri waqti salaati la arko salaada waqtigeeda waqti aan ahayn yacnii adoon salaaddii ku jirin baad biihii aan weli gelin baa biihii aragtay waa buray tayamumkii waa inaad biyaha ku weysaysato laakiin adoo salaaddii ku jira haddaad aragto ma buraysa salaaddii laakiin culammadu waxay yidhahdaan imaamu nawowi wuxuu leeyahay waxaa afdala inuu salaada ka baxo biyo ku weysiisto afdal riddatu iyo riddo qofkii inuu markaa eh, ridoobo oo diinkii ka baxo markaasoo tayamima hadduu ridoobo u soo laabto tayamumka waa ka buray maxaa yeele tayamumku dahaaro oo daciif a ah waaye dhahaya sida weysadoo kale maaha wa saaxibu ljabaa'iri jabiirada kabka kan u saaxiibkaana yamsaxu calayha wuu masaxayaa korkeeduu masaxayaa wayatayamamu waa taymumsanaya wayusallii waa tukanayaa walaa icaadata e, soo celin calayhi korkiisa ma ahaanin in kaana wadacahaa hadduu saaray calaa duhrin dahaaro ku saaray kabka meeshaan marka jabiiraduu ka hadlayaa qofka haddii uu dhaawac gacantiibuu ka duuban yahay wejigiibaa meel yacni dakhran oo kale waa duuban tahay biyihii baa dhibaayo xubin oo xubnaha weysada see yeelaa markaasoo kale wuxuu yeelayaa waa shaaficiyada iyago halkan waxay leeyihin tayamum iyo qasli acdaada yani xubnaha nadiifkaana waa dhaqayaa iyaga kuwaas xubintan aan la dhaqi karin biyaan la gaarsiin karin darteedna waa u tayamumsanayaa waa tayamumsanaya markaan leenaha caradoo soo qaadaya jabiiradoo kor saaraa ma ahan tayamum tayamum la imaanaya wejigii iyo gacmihii isku masaa jabiiradiina biyo yaro intuu gacanta saa ugu qoysto korka mareen ayay leeyihin saddexdaas isku daraya almasxu cala aljabiirati atayamumu alghaslu aslu saa'ir alacdaa laakiin waxaa un xoog badan labada bis laba unbaa xoog badanoo waa tayamumka iyo ghaslu baaqi alacdaa amaa jabiirada masixeedu iyadu ma xoog badna daliil xoog badanna kuma dhisna waxna lama masaxayo jabiirada ayb marka haddii sidaa ay tahay weysada maxaa arkaanteeda ka mid ahaa tartiib soo tartiibta weysada arkaanteeday ka mid ahayd maalan wuxuu ka jaban yahay gacantan midigta tartiibta inuu ilaaliyaan lahaa biyihii markuu yacnii uu gacmihii iyo luqluqii iyo sameeyo wejigii ou dhaqo kadib ayuu tayamumka la imaanana tayamumka maka bilaabay gadaalna ma geynayo tayamumka ilaa xubintan dhaqideediibuu beddel ka yahay xubintan marka la joogo in la tayamumsado waay markaas tartiibta in la ilaaliyo wuu qalalsanaya hadduu doono waa tayamumsanaya marka wejigii kafeynkii u masaxda gacantaanu marka soo aada marka bidixuu dhaqayaa madaxii uu masaxaya lugihii u dhaqanaya qusliga laakiin janaaba hadduu ka meeranaayo xubintan ma la dhaqi kara biyihii ma gaari karaan tayamumay u baahan tahay iyada iyo inta kaloo la dhaqo wax tartiiba mau qusliga lahaan jiri ma lahaan jirin qubaysku tartiib ma lahayn haddaad doonto tayamumka dib marso haddaad doontana hor marso saa doontaa yeeli kartaa laakiin weysada in tartiibta la ilaaliya oo marka tayamumka lagu aadiyo xubinta la dhaqi karin marka la maraa in lagu aadiyo midaan marka uu leeyahay walaa icaadata calayhi in kaana wadacahaa calaa duhrinna haddii markii hore asagoo weyse qaba la kabay buu ka isagoon weyse qabin haddii kabka la saaray aan qabin salaadaha soo celinaa bay dhahayaan shaafici faaqidu dahuureynka isaguna marka midka labada dahaaraba waayey carana male biyona ma haysto iska tukanasee care iyo biyo lagu weyn karaa qof isdhihi karaa qofkii waa xirxiran yahay maalan intaas soo maaha yani wax imaan kara waay sooma qofkii qolow ku xiran yahay gacmihii waa ka katiinaysan yahay derbina yani ma aadi karo dhul carana ma aadi karo biyona ma isticmaali faaqidu dahuurayn labadii dahaaro waa waayey kaas kaasoo kale marka sida uu yahay buu ku tukanaa hadhow salaaddii ma soo celinaa mase ma soo celinaa ina khilaaf baa ka taagan wayatayamamu waa tayamumsanaya likulli fariidatin salaad kastoo faradana waa u tayamumsanaya fariido kasto ayb bacdi salafaasaan qabeen waxayna ku salaynayaan ruqsow awalba ahaa ruqsadiina in lagu tawasuca ma fiicna wayatayamamu waa tayamumsanaya likulli fariidatin salaad kastoo farada waa u tayamumsanaya wa yusallii waa tukanayaa bitayamumin waaxidin hal tayamum maa shaaa wuxuu doono min annawaafili sunnooyin ah